يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل هذا الباب عقده الإمام مالك لبيان أحكام تيمم الجنب قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة وقد سبق ترجمته فيما مضى أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء رجل كان أجنب فتيمم ثم وجد الماء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل فإذا تيمم الجنب وصلى بهذا التيمم ثم أدرك الماء فإنه يتيم يغتسل أو lima yastaqbilu min asalawaat waqad madat salaatuhu biطahaarati tayamum lima madaa wa inamaa ida araada bacda dalika an yusalliya fainahu yatayamumu lima yastaqbilu min asalawaat من الصلوات قال يحيى قال مالك في من احترم وهو في سفر ولا يقدر على الماء إلا قدر الوضوء وهو, يع وهو لا يعطش حتى يأتي الماء قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك, من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل هذا قول الإمام مالك يقول في من احتلم وهو في سفر رجل كان في سفر ثم احتلم فجاء منه الماء ولا يقدر على الماء يعني لا يستطيع أن يغتسل بالماء ليس عنده ماء يكفي لأن يغتسل به إلا قدر الوضوء إلا أنه يجد قدرا من الماء يتوضأ به ولا يكفيه للاغتسال وهو لا يعطش حتى يأتي الماء وهو مع ذلك يأمن an laa yacطasha xataa ya'tiya almaaa famaadaa yasnac qaala yagsulu bidalika almaa'i farjahu hada almaa aladii cindahu yagsulu bihi farjahu maadaama annahu laa yaxtaaju ilayhi walaa yacطashu xataa ya'tiya almaaa alkafiir yagsulu bidalika almaa'i farjahu wamaa asaabahu min dalika aladaa الأذى وأيضا الأوساخ التي تلوث بها جسده أو ثوبه فإنه يغسل الماء بذلك الذي أصابه ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل ثم إذا اغتسل إذا غسل ما أصابه من الأذى وغسل فرجه بذلك الماء يتيمم تيمما أو صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل فإذا كان عند الماء عند الإنسان قدر من الماء ولا يحتاج إليه للشرب فإنه يستعمل هذا الماء ثم يتيمم وهذا من باب قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا الإنسان اتق الله ما استطاع حيث استعمل هذا الماء القليل الذي معه وغسل به بعض أعضائه walam yakfihi fainahu yatayamam qaala yaxyaa wasu'ila maaliku can rajulin junubin araada an yatayamama falam yajid turaaban ila turaaba sabakatin hal yatayamamu biاsibaakhi wahal tukrahu salaatu fi sibaakhi qaala maalik laa ba'sa bisalaati fi sibaahi waatayamumi minha لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره هذا قول الإمام مالك وجوابه عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة يعني رجل مجنب aw junub araada an yatayamam walaakinahu laa yajidu aturaaba wainamaa wajada ardan milxiya yacni ard fiiha almilx walaysa fiiha turaab hal yatayamamu bisibaaq yacni hal yatayamamu bihadihi alard alatii fiiha asibaaqu wa fiiha almuluuxa wahal tukrahu salaatu fi sibaaq faqaala imaam malik laa ba'sa bisalaati fi sibaaq liannahaa mima yashmaluhu xadiidu الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam wajucilat liya alardu masjida wa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 laki lacallaki nafisti yacni alxaydata qaalat nacam qaala shudbii calaa nafsiki izaaraki uma cuudii ilaa madjaciki hada alxadiid haakada fi lmuwaطa wahuwa munqaطic ayضa liأnna ربيعة بن أبي عبد الرحمن لم يدرك عائشة رضي الله عنها لكن يقول أبو عمر ويتصل معناه من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم أنه روي من حديث عائشة بهذا اللفظ البتة وإن لم يقف أبو عمر على هذا الحديث مسندا من طريق عائشة إلا أن معناه صحيح ويشهد له حديث أم سلمة رضي الله عنها فهو مثل حديث عائشة رضي الله عنها أن عائشة زوج النبي صلى اه عليه وسلم كانت مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم fii hawbin waaxid qaala abu cumar wa fiihi min alfiqhi nawmu rajuli الshariifi maca ahlihi fii hawbin waaxid wa sariirin waaxid wa annahu laa gadaadata fii dalika yaquul wafiihi ayda ana alxayda qad yaأtii fajأaة duuna muqadimaةi min alcalaamaati libacضi الnisaءi wabacduhuna taraa qablahu sufraةa aw kudraةa kamaa taraa bacdahu wa fiihi ayضa min alfawaa'id alatii akhadaha alimaam abu cumar min hada alxadiid yaquul fiihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama lam yakun yaclamu min algaybi ila maa callamahu اllah liqowlihi maa laki lacallaki nafisti warasuulu sal sl low kaana yaclamu algayba ila ma aclamahu allahu subxana wa tacaala aw ma callamahu lacalima ana imra'atahu alatii kaanat mudajacatan macahu fii lixaafin waaxidin qad ataaha alqayb walaakina rasuula اllahi sal slama lam yakun yaclamu min algaybi ila ma callamahu allahu walam yucallimhu allahu ana zawjatahu caaishata radia allahu canha qad ataaha alxaydu wa hiya macahu fii hawbin waaxid واحد يقول لعلki نفستي وأنها وثبت وثبة شديدة لما جاءها هذا الدم خافت أن تلوث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبت يعني قفزت قفزة واحدة من مضجعها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدة هكذا يقول وثبت وثبة شديدة يعني قفزت من المضجع لئلا تلوث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدم faqaala laha rasuulu اllahi sal slm maa laki lacallaki nafisti wa qowluhu nafisti yudbad haakada nafisti wayudbad nufisti wa kulu min alficlayni nafisti aw nufisti yustacmalu fi الnifaas aladii bacda alwilaadati wa fi اlxayd ayضa yacni alxayda qaalat nacam qaala shudi calىa nafsaki nafsiki izaaraki uma cuudi ilaa marjaciki falaa shay-a ana almar'a idaa labisat hiyaabaha yacni izaaraha aw saraawiilaha an tadajac maca zawjiha laa shay'a fii dalika khilaafan lima kana alyahuudu yactaqiduunahu in ana almar'ata ida jaaha alxaydu fainahu yenbagii an tuhjara fi lbeyti walaa yusaakan macaha fii beytin waaxid walaa yu'kalu macaha walaa yushrabu macaha fahada sunatu rasuuli اllahi sal slama khilaafu ma kana calayhi alyahuudu akhzahum allah qaala abu cumar hadihi alaaaaru kuluha fi macna xadiidi rabiica can caaisha wa aahiruhaa أن الحائض لا يباشر منها إلا ما فوق الإزار ماذا يجوز من المرأة الحائض جاء في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تشد على نفسها إزارها فقال في الحديث الأول لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها وقال في هذا الحديث شدي على نفسك إزارك فقال بعض أهل العلم alawsaaci wamaalik washaafici waabuu xaniifa abuu yuusuf lahu minha maa fowqa almi'zar idan idaa kaanat ilmar'atu xaa'id aw nufasaa'a fainahu yajuuzu lirajuli an yastamtica bima fowqa alizaar walaa yajuuzu an yasila istimtaacuhu lima taxta alizaar qaala abu cumar wmiman ruwiya hada almacnaa canhu alqaasim wasalim وxujatه ma dakarna fi hada اlbaabi min alآaثaar can caaئiشhaةa wa أmi سلمةa radي الlah canهuma idan haؤulaaءi min ahli اlcilmi istadluu bhada الxadiiث wma fii macnaahu min alأmri bshad الإzaar calى nafsiha وqاala سfyaan الthawrي ومحamed بن الxasn وbعض أصxaabi الshaafiعي yجtanibu mowdc الdm yacni yajtanibu mowdica dami wasaa'iru jasadiha yajuusu lahu an yastamtica bihi ila annahu yajtanibu mowdica dami waxujatuhum xadiidu haabit can anas qowluhu sala اllah alay slam jaamicuuhuna fi lbuyuuti wasnacuu kula shayin ma khala اnikaax aw qaala ma khala اljimaac wa huwa xadiidu صaxiix wa fiihi ayضa fii hada xadiidu caaishata ina xaydataki laysat fii yadiki faإida lam takun alxaydaة fii yadiha famacnaahu ana hadihi اlxayda khaasaة bimowdici mucayan wahuwa almowdic aladi yaأti minhu dam وأma saaئiru jasadiha min yadiha وasaaئir jasadiha faإna alxayda laysa fiihi ayb ma huwa الraajix min hadayn qowleyn alqowl aladi yaquul laa yajuuzu ila an yastamtica bima fowqa اlizaar wاlqowl الثaanي aladi yaquulu inahu yajuuzu an yastamtica ila alfarja qaala abu cumar yaxtamilu an yakuna amruhu bimubaasharati alxaa'idi wahiya mutazira cala alaxtiyaaطi waalqaطci lildariica ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع فنهى عن ذلك احتياطا والمحرم بعينه موضع الأذى ويشهد لهذا ظاهر القرآن وإجماع معاني الآثار لئلا تتضاد إذا التحريم بما تحت الإزار إلا موضع الفرج هذا من باب الاحتياط وسد ذريعة لأنه قد يكون هناك إنسان فيه غلمة فإذا قرب من هذا المكان ربما وصل إلى موضع الحرمة فقيل لا ينبغي أن يقرب هذا المكان لأنه الحمى لما هو محرم ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ولكنه ليس محرما بالاتفاق وإنما هو من باب الاجتناب لما قد يؤدي إلى الحرام masألة أخرى وهي الإنسان الذي أتى زوجته وهي نفساء أو حائض قد لعب به الشيطان ماذا عليه قال أبو عمر اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائضا فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وقول ربيعة وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد يستغفر الله ولا شيء عليه ولا يعود إليه هذا القول يقول لا شيء فيه يعني لا شيء فيه من العقوبات المالية ولكن هذا آثم وإنما عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى مثل هذه القبائح هذا قول وروي عن محمد بن حسن أنه قال يتصدق بنصف دينار هذا القول الثاني وقال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو نصف دينار هذا قول الإمام أحمد يقول هكذا بالاختيار يتصدق بنصف دينار أو دينار وقال ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو نصف دينار هذا الحديث فيه هذا اللفظ يتصدق بدينار أو نصف دينار والإمام أحمد يحسن هذا الحديث ويقول ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس وفيه هذه اللفظة هذه اللفظة فتعلق بهذه اللفظة ورتب عليها هذا الحكم الشرعي وهو أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار وقالت فرقة من أهل الحديث إن وطئ في الدم فعليه دينار وإن وطئ في انقطاع الدم فعليه نصف دينار طائفة أخرى من أهل العلم والحديث تقول إذا كان جامعه جامعها في أثناء الدم فإنه يتصدق بدينار وإن أتاها بعد انقطاع الدم وقبل اغتسالها يتصدق بنصف دينار هذا قول الرابع وقال الأوزاعي وهو قول قول خامس من وطئ امرأته وهي حائض تصدق بخمسي دينار قال أبو عمر إذا عندنا خمسة أقوال قال أبو عمر حجة من لم يجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس وأن مثله لا تقوم به حجة وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة هذا الحديث حديث مقسم عن ابن عباس مضطرب في متنه ففيه ألفاظ كثيرة جدا ومن تلك الألفاظ اللفظة التي استحسنها الإمام أحمد بن حنبل وقال ما أحسن حديث عبد الحميد وعبد الحميد axadu ruwaati hada alxadiisi waqad ataa bihada allafdi wagayruhu yukhaalifuhu fii bacdi alalfaad faqaaluu ina hada alxadiisa mudaribun fii matnihi walaa yulzimu shayئa aw laa yulzimu alinsana bishayin maadaama anahu mudaribun waanahu gayru haabit waana dimata alinsani bari'aة xataa ya'tiya maa yash'aluhaa wa bina'an calaa dalika fainana naquul laa shay'a min alkafaaraati wاlcuquubaati almaaliya wainamaa calayhi an yastakfir illaaha wayacqidi towbata wayaczim calaa an laa yacuuda ilaa mili hadihi alqaaduuraat masأala ukraa hiya ikhtalafa alfuqahaau fii wadci alxaa'idi bacda اطuhri wa qabli اlgusli yacni imra'a kaanat xaa'idan waa intaha intaha dowratuhaa walaakinaha lam taqtasim hada ayda yaxrumu an yujaamica fiiha zawjuhaa xataa taqtasila aw tatayamam ida lam tajid maa'an wa qaaluu ina qowlahu subxaanaه wa tacaala factazilu الnisaءa fi اlmaxiidi walaa taqrabuuhuna xataa yadhurna من حيث أمركم الله ها هنا حتى يطهرن ثم قال فإذا تطهرن آه طهور الأول إنما هو انقطاع الحيض لكن إذا انقطع الحيض فقد طهر لكن هذا الطهر لا يكفي وإنما يجب أن يضاف wainamaa yajib an yudaafa ilaa hada اطuhuri aلtaطahur bأna aلtaطahura tafacul wahuwa aladii tafcaluhu اlmarأa aلطuhru laysa biyadiha wainama huwa inqiطaaءu اlxaydi waintihaa'uhu laakin hada laa budda minhu walaakin hada waxdahu laa yakfii laa budda an tudiifa ilى الطuhri aلtaطahur liأna allaha yaquul faإidaa taطaharna falaa budda انقطاع الحيض الذي هو الطهر والتطهر الذي هو الاغتسال أو التيمم وقالوا هذا له نظير وهو قوله سبحانه وتعالى لا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لا تحل له إذا طلق رجل امرأته ثلاثا يقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها يعني استوفت الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهل إذا نكحت زوجا غيره يجوز للرجل الأول أن يتزوجها لا لماذا لأنه بقي شيء آخر مما يشترط في عملية التحليل وهي أن yushtaradu fii camaliyati الtaxliil wa hiya an yusiibaha الزawj الثaanي falaa budda an tataزawaja bizawji ثaani ثuma hada الزawj الثaanي laa budda an yamasaha fiihi fakadalika huna إidaa طahurat waاntaha xayduhaa faإna dalika laa yakfii waxdahu walaakin laabudda an tudaafa aw an tudiifa ilaa dalika اطuhri altaطahuru aladii ta'tii bihi cala اkhtiyaariha wa huwa alطahaaraةu biاlmaaءi aw biالturaab qaala maaliku anahu balaqahu ana saalima bna cabdillaahi wa sulaymaana bna yasaarin su'ila can alxaa'id hal yusiibuha zawjuha idaa ra'at اطuhra qabla an taktasila faqaala laa xataa taksila tarakna xadiiثan aakhar qaala maaliku can naaficin ana cabdاllaahi bna cabdاllaahi bna cumar ana cabdاllaahi bna cabdاllaahi bni cumar الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه نافع أن عبد الله بن عبد الله arsala ilaa caaishata yas'aluhaa hal yubaashiru rajulu imra'atahu wahiya xaa'id hada cabdullaahi yas'alu alkhabiira bihadihi اlumuur wahiya caaisha radi allahu canha faqaal hal yubaashiru rajulu imra'atahu wahiya xaa'id faqaalat litashudda izaaraha calى asfaliha fafatwaaha yuwaafiqu alxadiid aladii rawathu faاtafaqa riwaayatuha wa ra'yuha fainahaa aftat bima rawat hu can nabiyi sala allahu alayh wasalam faqaalat litashudda izaaraha calaa asfaliha uma yubaashiruha in shaaa fahuwa almacna aladi dala calayhi alxadiidu marfuuc qaala malikun inahu balagahu ana salima bna cabdillaahi wasuleymaana bna yasaarin su'ila can alxaa'id hal yusiibuha zawjuha idaa ra'at tuhra qabla an takhtasila faqaala laa xataa takhtasila hada macnahu daahir wahuwa ana almarأة ida انqaطca damuha wara'at الطuhra walaakin lam takhtasil aw lam tatayamam laa yajuuز an yaqrabaha zawjuha xata takhtasila ظhر الxaa'ط qaala malik can calqmةa bni abi calqmةa can umihi mowlaati caaئiشhaةa أmi الmuؤminiina radي اllahu canha anaha qaalat kana الnisaءu yabcahna ilى caaئiشhaةa bاdirajati fiiha اlkursuf fiihi sufraة min dami اlxayضة yasأlnaha can الsalaaةi fataqulu lahuna laa tacjalna xatى tarayna اlqasaة اlbayضاء turiidu bidalika الظhra min اlxayضة طهر الحائض يعني كيف تطهر الحائض كيف تعرف أن دمها قد انقطع وأنها دخلت في الطهر هذا الحديث qaala maalik can calqama bni abi calqama wasmu abi calqamata bilaal mowlaa caaishata radia allaahu canha yarwi can ummihi wa ummuhu ismuhaa marjaana wa hiya mowlaatu caaishata radia allaahu canha aydan qaaluu ina calqama hada min culamaai naxw qaala muscab azubayri tacalamtu naxwa fi kitaabi calqamata ibni abi calqamata wa kana naxwiyan hada yadul calى ana bidaayat naxwi o taaliifa fiihi kaana mubakiran fahada mawla caaisha lahu kitaab fi naxw uma yuqaalu ana bidaayatahu kanat calaa yaday abi alaswad addu'aliy fafii hada ana calqamata sabaqahu fi hada walacallahu ma kana fi zamani waaxid mowlaata caaishata radia allahu canha umi lmu'miniin annaha qaalat kana الnisaau yabcana ilaa caaishata bidiraja hadihi lafda tuqra bidiraja wa tuqra bidurja faidaa qiilat addurja fahuwa ta'niisu addurji durjun durjatun waidaa qiila addiraja fahuwa jamcu duraj milu khirqatin dirjatin firqatin firaq diraja dirjatun diraja dirjatun diraj firqatun khiraq calaa hada alwasn dirjatun diraj calaa wasni khirqatun khiraq yumkin an tuqra'a kada dirja wa an tuqra'a durja wa aw mudakaruhu durjun waddurju huwa alinaa'u asagiir aladii taxfadu fiihi almar'atu xaajaataha min الطiibi wاlcuudi wma أshbaه dalika fakana bacضu الnisaaءi yabcahna ilى caaئiشhaةa bاdiraja bاdirjati qul bاdirjati fiiha اlkursuf yani fiiha اlqطmu kana bacضu الnisaaءi yأkudu kursufا qad اxtashathu uma akhrajathu fatadacu fii hada alinaa aladi yusamuunahu addurja aw idirja fiihi sufratu min dami اlxayd yacni fiihi baqaaya alxaydi calىa lownin asfar yasأalna can الsalaati fataqulu lahuna laa tacjalna laa tastacjilna qul laa tacjalna ma zaala addamu baaqiyan xataa yadhaba kulluhu فتquل لhنa لا تcجلنa حتى ترyna القصة البyضاء تuريid بذلكa الظهر من الحyضة لا تcجلنa حتى ترyna القصة البyضاء وmا هي القصة البyضاء qالوا يحتمل أن يkون المقصود أن هذا القرصف أو القطن إذا احتشته المرأة أو أدخلته في فرجها ثم خرج أبيض يشبه لون النور النور اسمها القصة فإذا خرج هذا القرصف أو القطن أبيض مثل النورة أو القصة لم يتعلق به شيء من الصفرة أو الكدرة فإن هذا دليل على أن الدم قد انقطع وأنها قد طهرت وقالوا القص أيضا فسر بشيء آخر وهو يقولون ماء أبيض رقيق يأتي من مخرج المرأة عند انتهاء الحيض وهذا دليل يعني هذا الماء الأبيض الذي يخرج من هذا المكان بعد نهاية الحيض دليل على أن الرحم قد خرج منه الدم كله وأنه لم يبقى فيه wa annahaa qad dahurat fasawaءn fusirat ilqasaةu bihada aw hada fainahu laa tastacjil xataa taraa alqudna idaa adhalathu fii makaaniha uma kharaja abyad qabla dalika laa tastacjil xataa taraa hada qala malik can cabd llahi bn abi bakri can camatihi can ibnati zayd bni haabit أنه بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا طيب هذا الحديث رواه عبد الإمام مالك عن شيخه عبد الله بن أبي بكر وقد سبقت ترجمته عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها ana nisaan kuna yadcuuna bilmasaabiixi min jawfi illeyl hadihi almar'a hadihi bint bint zayd bni haabit balagahaa ana bacda annisaa'i kuna fi leyl yabxasna can ilmasaabiix fayarayna aw yuxaawilna an yarayna mawdica dam wayandurna hal intaha damu aw baqiya fiihi dam yandurna ila duhri fakaanat hadihi albint bint zayd taa'ibu dalika calayhina wataquul ma kana nisaau yasnaca hada yacni annahu laa xaajata ilaa hada albaxfi aw ilaa hada tanatuci wa inamaa cala annisaa'i cinda quduumi aw cinda dukhuuli alawqaati idaa dannat ana dama intahaa inqataca an tandura ama fii jawfi lleyli fainahu laa xaajata ilaa an tabxaha can idami fi hada alwaqti faina hada laysa waqta salaa qaala abu cumar raximah اllah fii xadiidi caaishata ma kaana nisaءu الsalafi calayhi min alاhtibaali biamri اddiin wa su'aali man yamacna biwujuudi cilmi ma ashkala calayhina cindahu qaalat caaisha raxima اllah nisaء alansaar lam yamnachuna alxayaa an yas'alna can amri diinihina qaala abu cumar wahaakada almu'minu muhtabilun yani muhtamun biamri diinihi fahuwa ra'su maalihi kama qaala alxasanu ra'su maali lmu'mini diinuh laa yukallifuhu fi ridxaal walaa ya'taminu calayhi rijaal maa sha allah kelima xaqiima qaala xasanu basri ra'su maali lmu'min diinuh yacni ra'su lmaal aladii yaxrisu calaa an yafuutahu diinuhu falaysa hunaaka cinda almar'i almu'mini ahama cindahu min amri diinihi fainahu yaxrisu calayhi akara min alxirsi calaa ra'si maalihi fainahu huwa ra'su lmaali alxaqiiqiy laa yukhalifu fi rixaal yani laa yatruku diinahu fii beytihi wayadhab ila suuqi biduuni diin la bal yastasqibu macahu diinahu fi suuqi wa fi dukaani wa fi jamiici alamaakin alatii yantashiru fiiha fi nnahaar wa min annaasi man yatruku diinahu fi lbeyti aw fi lmasjidi faida اnطalaqa wa kharaja min beytihi asbaxa di'ban daariyan laa diina cindahu nasal lah salaam yaqul laa yukhalifu fi rijaal fi rixaali walaa yatamanu calayhi rijaal ayb qaala yaxyaa wasu'ila maaliku can ilxaa'idi tathuru falaa tajidu maaan hal tatayamam faqaala nacam litatayamam faina milaha mil junub ida lam yajid maaan tayamam qaala su-ila maalik can ilmar'ati alxaa'id tadhur walaa tajidu maa maa tajidu maaan taqtasilu bihi maada tasna hal tatayamam qaala nacam tatayamam faina mahalaha mahalu junub fakama ana aljunuba ida lam yajid maaan fainahu yatayamamu wayajuuzu lahu dalika faina almar'ata aydan ida lam tajid maaan fainaha tatayamam jaamicu alxaydati qaala maaliku anahu balagahu ana caaishata zawja الnabiyi sal l slam qaalat fi lmar'ati alxaamili taladama inaha tadacu الsalaa yani yataxadaثu fi hada albaabi can masaa'ila tattasilu biاlxaydi wa aliqtisaal aw atadahura min alxayd faqaala maaliku inahu balagahu ana caaishata zawja الnabiyi salى اllahu alayه wasalam qaalat fi lmar'ati alxaamil tara dama inaha tadacu الsalaa yani hada alahar yadulu calى ana almar'ata alxaamil ida jaءa minha damu fi gayri awaani الطalqi aw اlmakhaad fainaha tajcalu hada dama dama xayd watatruku salaa laakin ida jaءa hada damu qubayla almakhaad aw qubayla طalqi fainahu yuctabaru hada dama nifaas wayaأkudu xukma الnifaas alأhar اladii bacdahu qaala maliku inahu sa'la ibna shihaabin anahu sa'la bna shihaabin can اlmarأaةi alxaamili tala dama qaala takufu can الsalaaة qaala takufu can الsalaaة qaala yaxya qaala maliku wadalika alamru cindana idan haa hunaa fatwى caaئiشha radي allahu canha wa fatwa bni shihaab wa tarjiixu اlimaam malik lihadayni اlfutyayni yaquulu malik wadalika alamru cindana yani anahu yurajixu hada الra'y wa hiya masأla اkhtalafa fiiha اlfuqahaaءu yaquul abu cumar اkhtalafa اlculamaءu fiiha qadiima xadiiثa biاlmadinati wagayriha waاkhtulifa fiiha can caaئiشhaةa ayضا faqaala bacdu ahli اlcilmi kacaaئiشha wa bni shahaab wagayruhuma inaha takufu can الsalaaةi watactabiru nafsaha mihla alxaa'idi yaxrumu calayha ma yaxrumu cala alxaa'idi wa qaala aakharuuna ina alxaamil laa taxiir waaddamu aladii ya'tii minha inama huwa damu fasaadin aw istixaadatin aw naziifin wama ashbaha dalika faإida ra'at mila hada dami qabla aw qubayla aطalqi faina hada laa macnaa lahu wainama calayha an taqtasila aw tagsila hada dama can nafsiha watatawadaأ watusallii kalmustaxaada qaala abu cumar wاlxujaةu likila اlqowleyni min jihati الnadari takaadu tatawaaza yaquul kaana alqowlaani ma yatarajaxaani yani ma yatarajax axaduhuma cala alaakhar wainama yakaadaani an yatasaaraca walaa yaglib axaduhuma cala alaakhar alأhar اladii bacdahu alأhar اladii bacdahu qaala malik can hishaam bni curwata can abiihi can caaishaةa zawji الnabiy salى اllahu عalيه wasalama anaha qaalat kuntu urajilu ra'sa rasuuli اllahi sal l slm waana xaa'id rawaa hada alxadiis alimaam malik can shaykhihi hishaam bni curwa can abiihi can caaishaةa zawji الnabi sal slm anaha qaalat kuntu urajilu ra'sa rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalama wa ana xaa'id yacni arasul sal slama kaana yactakifu fi lmasjid wa kaana beytuhu bijanbi اlmasjidi fakana yukhriju ra'sahu min almasjidi wayudalliihi fii gurfati caaisha radi allahu canha fakanat turajilhu wahiya xaa'id arasul sal slam muctakifun fi lmasjid wahiya fii beytiha xaa'id fakana tusarixu lahu shacrahu wa fii hada anahu laa ba'sa lirajuli an yubaashira almar'ata fii mili hadihi alumuur wa huwa muctakif وqwlه سubحaanه وتaعالى وlaa تubاaشhiruuهuna وأnتم caakifuuna في الmasaajid فيhi bayaanu أna mubاaشhaرaة الmarأة لرaجuل laysat kamubاaشhaرaةi رaجuل laha وأna الmعنى الmuraada bالmubاaشhaرaةi haahuna الجimاع وma fي macnaahu وأnnahu low kana muctakifا laa شhayئa fي an تugasila الmarأة ra'sa زawjiha wahuwa muctakif أw turajila شhacrahu وفي hذا الxadيiث dليل على أن الxاaئض laysat بنجس وهuوa أمر مجتمع عaليه وفيهi dليل أيضا على أن النبي صلى اه سلم kاna يربي شhعر رأسه وأنه ma kانت cاadته أن يxلقa شhعر رأسه وqad ظهر في زمن الصحاaبة بعض الضوائف التي تتدين بxلق شhعر رأسها وهم الkhawاarج فkاna xalqu شhucuuri رu'uusihim min asimaat alatii curifa haaulaa'i biha xataa inahu lamaa jii'a bisabiiq wa ra'aahu cumar kashafa can ra'sihi fara'aahu gayra xaliiq faqaala lahu low ra'aytuka xaliiqan laqaطactu aladii fiihi caynaak yani laqaطactu ra'sak fakaana alkhawaariju yatadayanuuna bixalqi shucuuri ru'uusihim wakadalika naxnu ra'aynaa fi zamn اlgaabir bacda suufiya yatadayanuuna ayضa bxalqi shucuuri ru'uusihim fakana الshaykhu aladii kuna cindahu yaxliqu ra'sahu taqriiba kula usbuuc wakaأnahu kana yaraa أن hذا min الdين وأنه qربة وأنه إذا أراada أيضا أن يذهب إلى شhيkه كاna يحلق رأسه ويرمي هذه الطاقية وكاna يذهب إلى شhيkه xاaفيا xاalقا رأسه غير lاabس أي ثوب على رأسه وهذا أيضا من الغلو الذي جاء من قبل الخوارج أما الإنسان فإنه يربي شعر رأسه ولا يحلق وإida أraada لxاaجaة ma an yaxliqa شhacر رأسه falaa شhayءa fي dalika أيضا وإنma hada أمر يرجع إلى الxاaجaة وفيهi أيضا xadيiث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجuلا ثائر شhعر الرأس فأmر بتسكين شhعره وترجيله لكن يقول أبو عمر إلا أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الترجل إلا غبا أما بعض الناس فإنه min shiddati xubbihi lilcanaaqati wاtajamul yusarixu ra'sahu kula yowm hada ayda fiihi shay min alguluwi wainama hada xadiis ana annabiya sal slm nahaa can اtarajuli ila giban wاlgibu huwa an yatruka axyaanan wayurajil axyaanan waanahu laysa yani min sha'n muslim an yatacalaqa aw yashgala nafsahu bihadihi alcanaaqaat fayغsil ra'sahu kula ywm وyusarixu ra'sahu kula ywm wma shbaه dalik الxadيiث اladي bعdahu qala malik عan هisham bn curwata عan أbihi عan faadimةa binti الmndir bn الزubayr عan asmاء binti abi bakrin الصdiiq أnaha qaalat sأlat امرأة rasuul الlahi slى الlaه عlيه وsلم faqaalat ara'ayta إxdaana إida asaaba hawbaha damu min alxaydati kayfa tasnac faqaala rasuulu اllahi sal l slm ida asaaba hawba ixdaakuna damu min alxaydati faltaqrushu uma litandaxhu uma litandixhu bilmaaءi uma litusallii fiih hada xadiiث rawahu imaam malik can shaykhi hishaam bni curwa can abiihi curwa bni zubayr wa qowluhu bacda dalika can faadimata binti اlmundir bni zubayr hada wahm faina faadimة bint اlmndir bn zubayr hiya zawjaة hishaam walaa yucqal an yarwiya waalidu hishaam can zawjati ibnihi hada hadihi riwaaya mackuusa faqaaluu hada wahm walaysa fi hada ila ana curwa yarwi can asmaaءa radia allahu canha walaa yarwi can zawjati ibnihi hishaam wahiya faadima bint اlmundir bn zubayr can asmaaء binti abi bakrin الصdiiq annaha qaalat sa'alat imra'atu rasuul اlah sal slm faqaalat ara'ayta ixdaana akhbiriinii ixdaana aw akhbirnii ixdaana idaa asaaba hawbaha damu min alxaydati kayfa tasnac yacni idaa xaalat ilmarati fi thawb wa asaaba thawbaha damu kayfa taqsilu hada wa kayfa tasnac faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa asaaba fawba ixdaakuna damu min alxaydati faltaqrusu waalqarsu huwa alxatu yani tamsiku mawdica adami fataxukuhu fii maa'in uma litandaxu bilmaa'i uma taqsiluhu bacda dalika bilmaa'i uma litusallii fiihi faidaa qasalat bacda qarsihi faidaa qasalathu bacda alqarsi fainahu yadhur wa fiihi bacda dalika qaala abu cumar wاlmacna almaqsuudu bihada alxadiidi huwa qaslu dami اlxaydi min athawbi ida asaabahu wاlkhabaru biannahu yajibu qasluhu linijaasatihi lianna hada dama najis hada wbilah towfiiq sala اllah wslm calى nabiyina mxamedi wclى alihi wsaxbihi wslm